بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى هنكب الله من آيات الله بقل طباني الليل إلى آيات الله بقل لباتن يشان وسورة البقر أحكام فربنا بسورة لغو aayaddii inoo dambaysan waxay ahayd waxay ku weydiinayaan baa nabiga lagu yidhi maxaan bixinaa ideensiinaa waxaan bixino waalidka iyo qaraabada iyo agoonta iyo masaakiinta iyo dadka socotadaa sii yeelay tanna waa xugum kale tiba waa la waajibiyey calaykum dushiina alqitaalu dagaal baa lagu waajibiyey waa idinku waajib wahuwa dagaalkuna kurhun mashaqo weeye iyo nacayb lakum idinka idiin sugnaaday waa mashaqo wacasaa an tadhabu inaad nacdaan baa laga yaabaa shay-an shay wahuwa shaygaasuna khayrun lakum idin khayr badan yahay wacasaa an tuxibuu inaad jeclaataan baa laga yaabaa shay-an shay wahuwa shaygaasina sharun lakum idin shar badan yahay wallaahu alla yaclamu wuxuu og yahay masaalixdiinuu og yahay wa antum idinku laa taclamuuna masaalixdiina ma ogdin dagaalka waa la waajibiyey nabiyullaahi maxamed markuu hijrooday idina liladiina yuqaataluuna biannahum ulimuu waxaa dagaalka loo jideeyey in la dulmiyey oo nabiyullaahi maxamed loo idmay aayadduna dagaalkiibay waajibinaysaa marka waxaa idinku waajibaale inaad dagaashaan marka culimada inta badani waxay leeyihiin dagaalku waa fardu cayn oo ruux walba waa laga rabaa laakiin sida ugu rooni waxaa weeye marka cadowgu dalka soo galo ruux walba waa laga rabaa laakiin markii la duulayo oo cadowga una dalka qabsanin qayb dadka kamid a ah ku filan saasaana roon marka dagaalku waxaa laga yaabaa inuu ama shaqo daawac iyo dil iyo safar iyo sahay iyo dagaal waa wax dhib badan nafta ku dhib badan laakiin khayr buu idin yahay waxaa laga yaaba khayr inuu idin yahayo cadowgiinni baad iska celinaysaan ood ka adkaateen oo markii saad u dagaalamaysaan la arko ha khayr wey waxaa suuragala wax aada jeceshihiin inuu shar yahay dagaalkoo kale haddaad ka hadhaan oo iska fadhiisataan dagaalka oidaan dagaal qaadin dee waa laydin qabsanaya maalinta dambe waa laydiinima waxaa weeye jiritaankiinibaaba khatargeliba daqaalihii baa laydinka cidhiiri diintii baa laydinka cidhiiri dhibaata idinku iman war marka dagaalku sidaa wey alla markuu dagaalka idinku waajibinaya maslaxadiinu og yahay dagaalku markaa waa sidaa kutiba waxaa la waajibiyey calaykum dushiina alqitaalu dagaal dagaalkuna kurhun mashaqo weeye lakum idinku mashaqo idin yahayo waa wax la naco oo dil iyo waxaa iban dhaawac iyo xoolihii oo baaba-ah wa casaa an takrahuu inaad nacbaataan baa suuragal ah casaada raje ka dhig alla dhinaciisa raje kama waa xaqiiqe laakiin sida dadka dhaqankiisu yahay waxaa suuragal ah dagaalkoo kale uu idin khayr badan yahay cadowgiinni baad iska celinaysaan dalkiinni baad nabad aada ku soo dabaalaysaan wa casaa an tuxibuu inaad jeclaataan baa suuragala shay-an shay wahuwa shayguna sharun shar uu yahay lakum idinka oo dagaalka haddaad ka fadhiisataan oo jihaadka diidaan waa laidin qabsan waa laidin kala fakan caruurtiinii iyo dadkiini oo dhan baa la layn wallaahu allana yaclamu wuu og yahay masaalixdoo dhan buu og yahay ilaah allaha masaalixda og baa idinku waajibiyay dagaalka waantum idinkuna laa taclamuuna maslaxada ma ogdin yasaluunaka waxay ku weydiin baa layidhi nabiyullaahi maxamedow cani shahri lxaraami bisha xurmada bilaha xurmada cashu jinsiye wey qitaalin dagaal bay ku weydiin fiihi dhexdiisa bedel baanu idhaa markaan wax iraabayno oo su-aashu waxay ku dhici waa dagaalka bisha xurmada la dhaca qul waxaa tidhaa qitaalun dagaal fiihi fi shahri lxaraami la dagaalamo kabiirun waa wax weyn oo dhib badan weeye laakiin wasadun ka horjoogsi can sabiililaahi ilaahay wadadiisa xaqa laga horjoogsado iyo kufrun gaalnimo bilaahi alle laga gaaloobo walmasjid xaraami masjid xaraamka dadka loo diido can sabiililahi ay ku cadfan tahay iyo waihraaju ahlihi dadkiisi oo laga saaro minhu masjidka laga saaro yaa akbaru ka weyn cinda allah alla agtiisa ka weyn ayaddu waxay tilmaamaysay cabdullaahi binu jaxshi nabigeena abtigii yaa colyar loo dhiibay warqadna intuu qoray nabigu yuu yidhi ha furin ilaa aad meel heblo gaadho meeshii markuu tegey warqadii furay samcan wadaacatan buu yidhi ilaahu waan waan aqbalay buu yidhi sidaasa khiyaar baad leedihin laba nin baa ka hadhay iyagoo meel socdaa nin la yidhaha camar ibnu alxadran oo safar la socda yaa soo maray ninkii way dileen qaarna way soo qafaasheen dadkii aakhir bisha rajab aakhirkeeda habeenkii maalintii u dambaysay bayna ahayd markaasay yahuuddu ka faa'iidaysteeno way ceebeeyeen waxay dhaheen alla bil xurmalay dagaalameen carabtiina markaasay dhaheen bil xurmalay wax dileen markaasay yahuuddu wax kale ku darto ninka ninka dilay waaqid baa la odhan jiray ninkana camar ibnu lxadre baa la odhan jiray faal wax la yidhaha bay kase camar camarat ilxarbu bay dhaheen dagaalkii wale wuu horay dagaalkii wuu wuu camirmay alxadrami xadara alxarbu bay dhaheen dagaalkii xaadir waaqid dagaalkii baa horay yahuudi baa dacaayadaa fidisay nabiyullaahi maxamedna qoladii waa la yar canaantay qoladii wax dishayo haniimadii ay wateen nabigu wuu joojiyey qoladii marka sariyadii cabdullahi binu jaxshi aada buu u walbahaaray markaasaa nabiga la weydiiyey yaa rasuul allahi bal waran baa layi waa loo waran sidanaa layi dagaal bil xurmale wax la dilo waa wax weyn laakiin waxaa ka sii daran oo ka dhib badan inmasi in alla jidkiisa iyo xaqa dadka laga hor joogsado in allah laga gaaloobo masjidu xaraamka in dadka loo diido sidii xudaybiya oo kale in dadkii deganaa ee lahaa sida nabiylaahi maxamed iyo saxaabadiisa laga saaro taasa allatiga ogba marka wax dhiba ma haysaa way iyaguba dhibkaasay geysteen marka taasaa kasii xoog badan wey marka bilaa xurmada dagaalka aada looma rabo yasaluunaka waxay ku su-aalayaan nabiylahi maxamedow can ishahri lxaraami bisha xurmada qitaalin dagaal bay ku weydiin fiihi dhexdiisa su-aashu halkaasay ku socotaa qul waxaa tidhaa qitaalun dagaal fiihi fii shahri lxaraami bilxurmale la dagaalo kabiiru waa wax weyn waa jariimo weyn wey laakiin maxaa kasii daran dee wasadun ka horjoogsi can sabiilillaahi alla wadadiisa laga horjoogsado dadka iyo wa kufrun gaalnimo bihi billaahi laga gaaloobo walmasjid ilxaraami dadka laga hor joogsado saduntaa horey ku xabsan tahay xasabilah iyo waikhraaju ahlihi dadkii xaqa ulahaayoo laga saaro minhu min almasjid ilxaraami laga saaro yaakbaru ka weyn cinda allahi alla agtiisa marka wax dhiba male iyaga dhibkaasay ku jiraan dhib hadii dhib haddii la sheegi iyagu haystaa wey walfitnatu fitnada akbaru ka weyn minlqati dilka dilkan aad disheen bisha xurmada leh gaalnimadaa kasii weyn marka waa la dilayaa gaalada waa la dilayaa walfitnatu fitnada hadda gaalnimadaa ugu weyn fitnadu wax kasta oo dhiba wey laakiin gaalnimada hadda madax u ah walfitnatu fitno gaalnimadu kamid taha akbaru ka weyn min alqaatil dil walaa yazaaluuna gaaladu ka zuuli mahayaan way daa'imi yuqaatiluunakum inay idinla dagaalamaan xataa yaruduukum ilaa ay idinka celiyaan dib idinka celiyaan can diinikum diintiina ood ka ridowdaan in istadaacu hadday karaan wey kariba qofkii ka ridooba oo minkum idinka idin kamida ah, can diinihi oo fayamud dhinta ridadaa ku dhinta wahuwa isaguna kaafirun uu yahay fa ulaaika kuwa xabidad acmaaluhum camalkoodii waa burburay fi dunyaa adduunyada oo gaaladay lexeed yihiin waa la layn walaakhirata aakhirana wuu burburayoo waxba utari maayo allah wuxuu leeyahay gaaladu waxay ku dadaali oo isku day inay diintiina idinka celiyaan yani daali mahayaan waa hadday awoodaan wey dagaalkiibaa meesha la rabaa hadday awoodaan haddaad dagaalka joojisaan way awoodayaan qofkii diintiisa ka noqda oo gaalnimo ku dhinta camalkii aakhiriya dunbuu ka burburay marka murtad culimadu waxay yidhaahdeen murtad waxna ma dhaxlo lamana dhaxlo murtad marka culimada qaar waxay yidhaahdeen markaaba waa la dili kurkaa laga jaray qaarna waxay yidhaheen saddex maalmood baa loo kaadin qaarna waxay yidhaheen bil baa loo kaadin oo intaa diinta lagu wada wax loo sheegi inagu wax wax inoo ma hayno si kale wax wuxuu dila mooyaane murtad wax dila ma hayno dadkan shiicada ah, waa murtadiin wey way ka xun murtadka shiicada murtadku uba kaa tegay gaalnimadiisii buu aaday way kugu dhex jiraa dadka shiicadu waa khatar allah wuxuu leeyahay walaa yazaaluuna ka zuuli mahayaan gaaladu yuqaatiluunakum inay idinla dagaalamaan hataa yaruduukum ilaa idinka celiyaan oo idinka horjoogsadaan can diinikum diintiina tooda raacdaan waase inistadacu hadday karaan marka dagaalka waxa loo jideeyey waa difaac islaamku helo wey dagaalka waxa loo jideeyey difaac horta waa islaamku helo qofka soo gelaya nabadgelyo helo waman yartadid qofkii ka ridooba ka noqda oo minkum idinka idin kamida can diinihi oo fa yamuta dhinta wahuwa kaafirun gaalu yahay tooba keenin fa ulaahi kuwaasi xabidat acmaaluhum camalkoodii burburay fi dunyaa oo gaal la xugum waa la dili walaakhiratana wuu burburayo waxba u tari maayo marka culimadu waxay yidhaahdeen hadduu ninkii murtadkaa soo noqdo islaamka ku soo noqdo camalkiisii hore ee qabla ridda uu sameeyey miyuu u joogaa mise ma joogo iyo culimadu yidhahdeen culimada qaar baa yidhi wuu u joogaa qaarna uma jooga yidhaheen uma joogo wuu burburayba cagtuuba wuuba burburay ulaaika kuwaas asxaabu naari naarta asxaabteedii wey qolada ridowday ee gaalnimada ku asxaabu naari wey hum iyagu fiihaa naarta dhexdeeda khaaliduuna waa ku waaraya marka soo uma fiicna inaan inagu gaalnimada barano gaalnimada waa inaan barano gaalnimada nabigu wuxuu yidhi quraanto gool meel mugdi aad joogta oo sallax ku dul socota intaysan qad leeda gaalnimadu intaa ka dhib yar baa lay wax aadan adu gaalnimo u malaynaynin baa kusoo hoosgeli baa lay oose kaasoo geli waa inaynu gaalnimada cid kale inay gaalnimada inoo sheegto maaha hadda waxaynu ognahay dad aad u fara badan oo culimo ahoo wadaada ah inay dad kale oo muslima ah ay ku gaalnimo xugmiyaan waxaa weeye alle kaas waa gaalo qaala rasuulullahi qaala nabiyullaahi maxamed buuba yidhaahdaa bay waan arkay waan dhegaysto way dhacday ina aladiina kuwa aamanuu mu'minoobay iyo waladiina kuwa haajaruu hijrooday oo alla dartii hijrooday oo ka qaxay wajaahaduu dagaalamay fii sabiililaahi alla darti u dagaalamay ulaaika kuwaasi yarjuuna way rajaynayaan raxmatullah alla raxmadiisay rajaynayaan wallaahu allana kafuurun ka dhaafo weeye raxiimun oo naxariista aayaddu waxay qalbiga u adkaynaysay qolo mu'miniinahoo hijrowday oo jihaadkii ka yar hadhay jihaadkii bay ka yar hadhay markaa way walbahaadeen markaasaa le mar hadduu ninku mumin yahay muhaajirna yahay ajrigiisa dee haben laga ajir wato dadka dagaalama haben ka ajir waxba dhibaato ma haysato mar hadduu diintiisii uu sax ku yahay hadidan uu dagaalka ka hadhay wax dhibaato male marka niyadu mar hadday fiican tahay sheekh wax waliba waxba kuu tari niyadaadu hadday fiican tahay oo niyadaadu saafi tahay oo niyadaadu tawxiidka aaminsan tahay oo allah aaminsan tahay dhaacan yar baaba ku anfici haddaadan u darajo sale rabin awliyada waaweyn inaad noqoto aadan adigu doonayn wax yar baa ku anfico jannada ku geli anigu waaa inta badan waxaaban idhaa ilaahu jannadu iyaa ku geliya martabadaa dhaadheer waxaan idhaa bal sideeda hala arko marka allah subxaanau watacaala wuxuu leeyahay ina aladiina kuwa aamanuu muminoobay iyo waladiina kuwa haajaruu hijrooday oo wajaahaduu dagaalamay fii sabiililahi alla darti u dagaalamay haba ka hadheen hadda dagaalkiiya ulaaika kuwaasi yarjuuna raxmatallah raxmadda allay rajeynayaan way u waajibtay lama dhihin hadda inagu rajoon baynu taaganahay soo Ah, allah xaqiiqada wuu ogyahay wuu siin inagase rajaynu taaganahay weligaa raje taagnow haddaad isku hubto tiraa ehlujannanahay waa khatar qofkaa waa awliya haddaad tiraa waa khatar haddaad qofkaa waa awliya haddaad tiraa haddaad ujeedo ilaahay buu caabudaa oo wuu daacaystaa waa awliya waa runtaa laakiin haddaad ujeedda waa awliya dhabaho ehlujanno ah waa khatar halkaasi iska ji wallaahu allana kafuurun ka dhaafooya raxiimu naxariista yasaluunaka waxay ku weydiinayaan can ilkhamri khamrigay ku weydiinayaan iyo walmaysiri bahalka maysirka la yidhaahdo oo turubka uu ka mid yahay qul waxaa tidhaa fiihimaa dhexdooda labada ismu dembi baa ah kabiirun oo weyn labadaasi maysirka maysirka waa ciyaar kasta oo lacag lagu kala qaato wa manaaficu manfacana dhexdiisa linaasi dadka wa ismuhumaa dembigoodaasi akbaru ka weyn min nafcihimaa dembiga ay leeyihiin waa la garano bikamrigii jidhka way waalan ruuxi oo wax walbuu ku dhaco inuu waxdilaan laga yaabayo inuu caytamaan laga yaaba maysarkana xoolo xaaraamuu cunayaa qofkii cunaya carabtu hataa caruurtoodii haweenkooda yay dhigan jireen qalin oo toban toddoba wax lagu heli shanna aan waxba lagu helaynin bay ahaayeen nin baa islaantiisa xaaskiisii buu dhiganaya oo lagaga heli timaarku waa ka marka turubkaa kamida turubku waa lamid marka waxa weeye horta nafcigay leeyihiin waa kaasoo xoolaa laga helaya oo ganacsiga khamrigu intay qoladan carabtu shaam ka keenaan bay lacag degdega ku iibsanayaan daroogada aad baa loo iibsadaa laakiin dembigoodaa ka weyno qofkii markuu dee khamri cabo wax walba uu samayn karaa maysar markuu qofkii xoolo xaaraama ku cuni karaa khamrida markii la xaaraamaynayo mar keliya laguma soo boodin markii horeysay wa min amaraati nakiili walacnaadi tattakiduuna sakaran wa risqan xasana baraarujin waa mirqaan baa layidhi intaa unbaa lagu daayay aayadanaa timidoo waxaa la yidhi dembi weynna way leeyihiin manfacana way leeyihiin dadkii way yar baraarugeen inuu dembi leedahay markii dambena waxaa la yidhi ya ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaa wa antum sukaar idinku waalanoo mirqaansan salaada ha gelina marka wuu yaraaday khamri cabbi wuu yaraani markuu waagu kuu bariyo duhurkii khamriha cabbi baad leedahay ila waa lagaa nahiyeyo adoo waalan yuuna duhurka kuu gelin casarka sidii oo kale maqribkii cishaaigii waad seexan markaa arootiina adigoo caadi aad soo toosi dad badan buu khamrigii ka yaraan markii dambaa suuratulmaa-ida waa rijsun min ashaydaani fahal antum muntahuun cumar binu khadaab radia allaahu canhu ayaddaa hore markay soo degtay oo midanu markay soo degtay bay allahuma bayin lanaa bayaana shaafiya ilaa khamriga noo cadday wuxuu yahay wuu ku qanci waayey haddana taadama laa taqrabu salaata buu yihi allahuma bayin lanaa bayaana shaafiya markay tii soo degtaa lagu dul aqriyey markaasuu hadda yaynoo ahaatay marka khamrigu waa sidaa waa waali marka alkhamru maa khamara alcaqla ma aha cinabka keliya berigaa laga samaysan jiray ma aha cumar bin khadaab baa yidhaha alkhamru maa khamara alcaqla waa wixii caqliga isbedel ku sameey hadda wixii qaado ma aha waa isbedel inuu sameey waa inuu ruuxii mirqaamo hadda bilmatel dadka jaadka iyo ku mirqaama sheekooyin aan loo baahnayn baad arkaiyo ka sheekaysanay ayaabaa yaa loo kayay hadda wakti horey ahayd oo ilaa labaatan sano soddon sana ka dambaysay laba nin oo magaalada joogtay oon mid aqiinay yaa meel meelahan harre ah iyo ku midqaameen waxa wy wiil bay qaleen oo yidhi wadnahaanu ka soo saara waswaskii waa waa masalo jirta wey ah, marka alkhamru ma khamara alcaqla buui cumar bin khadaab nabiguna wuxuu yidhi kullu muskirin xaraam alla wixii waa loo dhan waa xaaraam waa khatar wey yasaluunaka waxay ku weydiinayaan can ilkhamri iyo walmaysiri maysarka waa ciyaadaha lagu kala qaato lacagta qul waxaa tidaa fiihimaa dhexdooda waxaa ismi dembi kabiirun oo weyn haddau ruuxii uu khatar qaamay oo xoolo booli u cunaya wamanaaficu manfaca linaasi dadka waxa weeye khamrigii waa laga taajiro lacag baa laga urursan oo kan lacag baa laga helay waismuhumaa dembigooda akbar ka weyn min nafcihimaa wayasaluunaka waxay ku weydiinayaan nabiyullaahi maxamedow maadaa sheegeeba yunfiquuna bixiyaan aayaddii hore waxay ahayd ay nafaqada weydiiyeen cideen siina aayaddanna waxa aan siina waa nooce wax noocay aan ka bixinaa wey yasaluunaka waxay ku weydiini maadaa shayga yunfiquuna ay bixinayaan qul waxaa tidaa alcafwa inta dheeriga a ah bixiya w yani aad ka ood marka dambe gacmaha dadka hoos dhigato lama rabo bakayl gacmo xidhanna inaad noqoto lama rabo wixii marba suuragal ku ahayd bixin karto waa inaad bixisaan w sidaasaana saxa markii nabiyullaahi maxamed eh, cumar bin khadaab abuu markii saxaabada xoolo keena lalahaa abubakr sidiiq wuxuu keenay xoolihiisii oo dhan buu keenay markaa war caruurta maxaad uga timid baa la yidhi allah baan uga imid bui abubakr sidiiq cumarna kala badh buu keenay marka weligiiba abubakr sidiiqun baa iga horeyn buu yihi cumar markaan tartanaba marka lama rabo inaad madader noqoto wax walba saa u bixiyo marka dambe baryaa baryaad geli lama rabo inaad wax saa aada u haysato oo gacmahaagu laabnaadaan waa inaad si caqligala u dhaqantaa wey nin baa nin baryayo adigoo kalaa noqona idhaaf buu yidhi waxba ku siin maayo wuu khaldanaa ninkaasu ma fiicnayn yasaluunaka waxay ku weydiin maadaa shayga yunfiquuna ay bixinayaan qul waxaa tidha alcafwa inta sahlan cafiga wixii sahlan bixi baa layidhi kadaalika sidaas yubayinu llahu alla u cadeeye lakum idinka alaayaati aayadaha dagaalka laga soo bilaabo wax alla wixii xugmahan soo maray ilah waa inoo cadeeye lacalakum tatafakaruuna si aad u fikirtaan fi dunya walaakhira axkaamtan markaad ogaataan adduunyadana waad ka fikiri oo waxaanu intee dhib leeyahay intuu nafci leeyahay aakhirana waxaanu ma cadaab buu kugu sababoobi ma khayr ba fi dunya walaakhira axkaamtan markaad ogaato akhriya adduunka waad ka fikri kartaayo wartalo aakhara halkeed ka taagan tahay adduunka waxaad leedaha war sideed u dhaqantaa allah wuxuu leey kadalika sidaas aada arkayso yubayin llahu alla wacdey lakum idinka aayaati ayadaha lacalakum tatafakaruuna si aada u fikirtaan fi dunya adduunyadii walaakhirati labadaba aada u fikirtaan akhriya adduunka hadde inaan ka fikriso looma baahno wayasaluunaka waxay ku weydiin can ilyataama agoonta qul waxaa tiraa islaaxun u suubin lahum iyaga xoolahooda loo suubiyo oo gooni loogu dhaqo yaa khayrun khayr badan wain tukhaaliduuhum haddaad isku dhex darsantaan ood raashinka isku darsantaan ood kala maagi weydaan fa ikhwaanikum walaalihin way wax dhiba male laakiin wallahu alla yaclamu wuu ogyahay almufsida ka wax fasaadin min almuslixi ka wax hagaajin oo markaad isku dhex darsanaysaan isudhex darsiga inuu fasaad ninkan uga jeedo inuu agoonta xoolaheeda shaxaado rabo inuu iyaga ugu danaynayo markay soo degtay laa taakulu laa taakulu amwaalil yatama dhulma markay soo degtay yaa qof kasta oo ilmo agoonahayay iyo xoolihiisii gooni ugu sooca raashinkii gooni buu ugu kariyey raashinka ilmaha agoonkii markuu cuno waa la dhigi marka wax cuna haddii la waayana ugu fasaadi dhibaataa meeshii ka timid marka allah subxaana wa markay nabiga weydiiyeen waxaa la yihi horta wasiyada ugu fiicani wax xoolahooda gooni inaad ugu dhaqdood ugu ititibiso waa sida ugu fiican laakiin hadday dantu keeni weydo oo isku dhex darsataan dee walaalihiin raashinka wada karsada oo guriga wada seexda oo wax wada iibsada laakiin ujeedadu ha ahaato inaan inaan qoladan la shaxaadayn agoonta ah mufsidka iyo muslaxa waa kala ogyahay ilaahay marka subxaana wa tacaala saasuu inoo yidhiyo agoonteena waan isku dhex jiraynaa wax waan wada cunaynaa laakiin inta badan iyagaa loo bursiinaya weeyo oo dadaal gooni ah la samaynaya wayasaluunaka waxay ku weydiina can ilyataama agoonta qul waxaa tidhaa islaaxun usuubin hagaajin lahum iyaga loo hagaajiyo khayru khayr badan hadday suuragal tahay inaad gooni wax ugu dhaqdo wain tukhaaliduuhum haddaad isku dhex darmataan isdheehdaan fa ikhwaanikum walaalihii wey wax dhiba male waa isku dheehmi kartaan waa wada dhaqmi kartaan waxbaa wada cuni kartaan wallaahu allana yaclamu wuu ogyahay almufsida waxba iska min almuslix hagaajiyaha alle waa ka ogyahay oo qofka uga jeeda agoontan ay isku dhex darmanayaan inuu iyaga shaxaado iyo qofka uga jeeda inuu iyaga wax u taro allah waa kala ogyahay walow shaa allahu allah hadduu doono lacanatakum wuu idin dhibi lahaa oo agoontaa waxooda ma taaban kartaan iskumana dhextaaban kartaan haddana dhaqaaleeya soo dhib maaha waa dhib wey wallaahu walow shaa allahu allah hadduu doono lacnatakum wuu idin dhibi lahaa in allaha alla casiizun khaalib oy xakiimun oo faltano sidaa agoonta aad ula dhaqmaysaan cid alla ku haysato kaga daba shaqaynin ma jirto waana xikmad wey inaad agoontiini isku dhex jirtaan oo dhaqaalaysaan walaa tankixuu ha guursanina almushrikaati gabdhaha mushrikaati sanam caabudayaasha ah xataa yu'minna ilaa ay rumeeyaan oy muminiin noqdaan walaamatun addoon muminatun oo muminada yaa khayrun ka khayr badan min mushrikatin gabadh mushrikada walow acjabatkum haba idin yaab geliso oo waayo quruxdeeda aadba la yaabtaan walaa tunkixuu ha u guurinina almushrikiina ragga mushrikiinta ah xataa yuminuu ilaa ay rumeeyaan wala cabdun adoon muminun oo mumin ah yaa khayrun ka khayr badan min mushrikin nin sanam caabudo ah walow acjabakum haba idin yaabgeliye aayadda mushrikiinta hadda la sheegi waxay culimmadu marka ayadu waa kuwa laftooda waa mushrikiin ahlu kitaabku marka suuratulmaa-ida ka soo reebaysa oo gabdhaha muminaadka iyo gabdhahaas way idiin wada banaan yihiin baa markaa gabadh mushrikada lama guursan karo cabdulahi bin cabdullahi bin cumar taa wuxuu ka yidhi taa ee muxsinaadka waa lasoo guursan karaa anuu inay ilaaheeda ciise u haysato shirki ka weyn ma ogi buui cabdullahi bin cumar marka waxaa taa dambayn hadda joognaa waynu gaari doonaa dalxa binu cubaydillaahi yaa gabadh yahuudiyada guursaday xudayfa binu lyamanna gabadh nasraaniyada cumar binu khadaab wuu ka furay ma furaabay yidhaheeno hadday idiin mehersan tahay furaba idinma idhaahdeen buui heriy buu yidhi cumar mawqifkaasu ka taagnaa marka gabdhahan waa gabdhaha mushrikiinta awey ah iyo ragga mushrikaanta ah marka kuwa ahlu kitaabka ah gabdhaha muslimka loo guurin maayo laakiin iyaga haweenkooda waa laga guursan karaa maxaa yeelay oo nin gaali hadduu guursado gaalnimadii durba uu ka dhaadhicin karaa walaa tankixuu ha guursanina muslimiintii ninkii ahaa cabdullaahi binu rawaxa ee saxaabiga ahaa ee gabayaaga ahaa yaa addoon madow buu lahaa wuu dharbaaxay markaasuu nabiga u yimid aayaddanaa loo keenay markaasuu yidhi ilaah waxaad iga ogata inaa xoreeyo inaan weliba guursadaa intuu xoreeyey buu weliba guursaday markaasaa lagu ceebiyey adoon buu guursaday baa layidhi iska dhaaf yii waa waxba kama jiraan walaa tankixuu ha guursanina raggiio almushrikaati gabdhaha mushrikaadka ah xataa yu'minna ilaa ay rumeeyaan wala amatun adoon muminatun oo muminada khayrun ka khayr badan min mushrikatin gabadh mushrikada walow acjabatkum habe idin yaabgeliso oo gabadh heer saraa ha ahaatee nabiy llahi maxamed haweenka waxaa loo guursadaa buu yidhi lijamaaliha walimaaliha waliasabiha adad bidaati diin gabadha in qoyska ay ka dhalatay loo guursado iyo in maal ay leedahay loo guursado iyo in qurux loo guursado iyo in diin loo guursado gabadha diintu yan idin dhaafibunabi ee diiniga waayo caruurtaadii oo dhan waxay noqon dad wada muslimaho wanaagsan bay noqon gabadhaa diiniga ile caruurtii iyadaa tarbiin walaa tunkixuu ha u guurinina almushrikiina ragga mushrikiinta ah xataa yuuminuu ilaa ay rumeeyaan walaa cabdun adoon muminun oo mumin ah yaa khayrun ka khayr badan min mushrikin ku mushriga oo sanam cabud walo acjabakum marka aayaddu waa caan baynu lmushrikiinta laakiin aayaddaa suuratu lmaa-ida iyo ahlu kitaabkii ka reebtay majuustaa la isku hayaayo qolow ahlu kitaabiya ma aha bay leeyihin aan gaarna insha allah ulaaika kuwaasi gaalada ihi yadcuuna waxay ugu yeedhi dadka ila naari oo gabadh mushrikada haddaad guursato inay xaggaa kuu jiida taa ninkii gabadh eh, gabadhii wiil mushrig haddii loo guuriyana xaggaasuu ku jiidaya ulaaika kuwaasi yadcuuna waxay u yeedhi ila wallaahu allana yadcuu wuxuu ugu yeedhi dadka ila ljannati iyo wamaqfirati walmaqfirati maqrif biidnihi ilaahay idankiisa iyo maamulkiisa marka gabadh muslimaad haddaad guursato islaamkaad iska taakulaysanaysaa gabadh muslimaad haddaad guursato gabadhuna wiil muslima hadday guursato islaamka ba isu taakulaysanayaan laakiin qof mushriga qofkii guursado xagguu ku jiiday ogow marka ta alla raac wey wallahu yadcuu wuxuu ugu baaqi ugu yeedhi ila aljanati walmaqfirati biidnihi idankiisa wayubayinu alla wuu cadaynayaa aayaatii aayadihiisa linaasi dadku yatadakaruuna inay waantoomaan oy cilmi qaataan ilahay sidanu ina yidhi waa inaan guurkeenna u meeldaynaa wey wayasaluunaka waxay ku su-aalayaan can ilmaxyadi xaydkay ku su-aali masar baan ka dhigaynaa marka hore qul waxaa tidhaa huwa xaydku adan qurun horta weye factanizilu nisaa gabdhaha ka dheeraada filmaxiidi fii zamani lxaydi zamanka xaydka gabdhaha ka dheeraada walaa taqrabuuhuna ha u dhowaanina xataa yadhurna ilaa ay daahiroobaanoo dhiiggu ka go-o faidaa tadaharna markay daahiroobaanoo biyaha ku qabaystaan faatuuhuna u taga min xayu meel amarakum llahu alla idin amray aayaddu waxay ku soo degtay yahuuddii madiine deganay dhaqankooda wuxuu ahaa gabdhuhu markay dhiigga leeyihiin xaydka leeyihiin lama wax lama cunaan oo uma dhowaadaanoo jirkooda ma taabtaan guriga lama seexda carabtiina de qolada bilmetal ansaartoo kale yahuuddaasi isku caaday noqon karaan markaa nabigaa la weydiiyo layidhi bal ka waran marka wuxuu hi xaylka horta sidiisa waa wax weeyaan laakiin gabdhuhu markay xaylka leeyihiin gabdhuhu markay xaylka leeyihiin ka fogaada hadda waxay u egtay sidii yahuudda in la amray ka fogaada ma aha sidaa nabigaa wuxuu yidhi isnacuu kulla shayin ila nikaax buy wadiga mooyaane wax walba sameeyo gabdhihii waad wada cunaysaan gogashii baad wada joogaysaan waad gacantii baa isku taabanaysaan halkaa unbaa laga dheeraanaya w oo laga fogaanaya w waayahay marka bilmatel wax dhibaata ana male waa ka mar kale nabigu wuxuu leeyahay go-a wixii ka koreeya waa mubaax wey marka looma jeedo gabdhihii xaydka lahaa ha la godoomiye looma jeedo waa dhinteedii waa zawjkeedii iyaduna waa zawjadii gurigay wada seexan waxbay wada cuni meeshaan bay iska ilaalinaya wayasaluunaka waxay ku weydiin canilmaxyadu xaylkay ku weydiin qul waxaa tidhaa huwa xaylka horta adan wasaq weeye factazilu nisaa haweenka ka dheeraada filmaxyadi fii zamani lxaydi xaylka zamankiisa walaa taqrabuuhuna ha u dhowaanina xataa yarurna ilaa ay dahaaro qaataan oo dhiigu ka go yani jimaac ha ula kicina wey faidaa tadaharna markay daahiroobaan faatuuhunna u taga min xayu makaan amarakumlahu alaydin amray meeshii ilmuhu ka beermayey meeshaas halaysaga taga wey min xayu amarakum llah in allaha alla subxaanahu watacaala yuxibu tawaabiina kuwa tbtowbada badan wuu jecel yahay wayuxibu lmutaahiriina kuwa ahaarada badan oo nadaafadana wuu jecel yahay ragga gabdhaha xayl kale aan u dhowaanin yani jimaac ahaan aan ugu dhowaanin waa mutaahiriin ragga dembigay la yimaadaan ka toobo keena waa muahiriin marka xaylku culimadu uma sheegin nabiguna uma sheegin wakti waxaa la yidhaha markii la tajribeeyey xaylka maalin iyo habeen baa u yar afar iyo labaatan saac baa u yar caadiguna waa toddoba ama lix waa caadiga haweenka u badan yihiin shan iyo toban baa u badan baa la yidhaha shan iyo toban wixii ka badan waa istixaado waa dhiig shuban oo salaadii iyo wax walba way tukan dhiigga nifaaska la yidhaahna majab waa kay dhihi jireen tufid in yar yaa u yar oo markuu ilmuhu soo dhashay ka daba yimid afartan baa caadi ah lixdan baa u badan lixdan wixii ka badan waxaa weeye waa istixaado marka xaydkuna waa se tajriba saasaa lagu ogaanay allah wuxuu leeyahay faidaa tadaharna walaa taqrabuuna hu dhawaanina xataa yadhurna ilaa ay daahiroobaanoo dhiigu ka go-o sida hadda u badan khilaaf ma keenin sida culimmadu u badan yihin baan ku fasiraya faidaa tadaharna markay dahaaro qaataan oo isnadiifiyaan faatuuhunna uga taga min xaysu makaan amarakum allah marka culimada waxaa la isweydiiyey markii dhiigu go-o haye dhiigga wax yar yaa ka dambeey dhiig yar aan sida dhiig dhiigga xaydku madow iyo guduud isku jiro weeye wuuna yar adag yahay markuu dhiig yar eh, dhacaan yar khafiifihi yimaado ma aha xayd ma aha kuwa ma aha xayd marka waxaa la isweydiiyey gabadhu markii dhiigu ka go-o iyadii zawjiyadu ma wada mucaamaloon karaan iyadoon qabaysanin kolyo waxay dhaheen hadday weysaysato ha laakiin waxay u badan tahay inay qabaysato inay waajib tahay in allaha la yuxibu wuxuu jecel yahay atawaabiina kuwa toobakeenka badan wayuxib lmutaahiriina kuwa nadaafada badan isaakum haweenkiinu xarsun beer wey fatuu u taga xarsakum beertiini ila haweenku waa beere anaa shitum sidaa doontaan ugu taga waqadimuu u horomariya lianfusikum naftiina khayr u horomariya wataqu llaha alle ka baqa oo ilaahay ka baqoo sida sharcigu yahay ugu dhaqma waclamuu ogaada anakum idinku milaaquuhu alla inaad la kulmi waxay tilmaamaysay qoladan yahuudda baa waxay aaminsanaayeen layskuma diidanayn hal dariiqo un keliya inay beertu tahay layskuma diidanayn waxay yahuuddu aaminsanaayeen xagga dhabarka haddii lagaga yimaado hadda waa dariiqadu waa tii un ilmihii dhashaa inuu xawal noqonayo xawil noqonayo xawara yeelanayo iyo yahuuddu aaminsanaayeen marka ma aha baa layidhi sidaas haweenkiina aada xalaasha isu tihiin dhabarka iyo soo jeedka iyo taagni iyo jiif sidaa doontaan u wada mucaamalooda laakiin wadadu mid haaat asimaad waaxid wadadu waa mid in la gara mar lamaga asimaad waaxid buu nabigu asimaad waaxid wadadu waa hal mid marka dhinacaad dambe iskaga imaado wadadu mid ha noqoto nisaakum haweenkiinu xarfun beer weeye lakum idinkay beer idin yihiin waa beer wax soo saara faatuu u taga xarsakum beertiina an ashitum sidaa doontaan tiifiya joog laakiin wadadu mid ha noqoto waqadimuu u horumariya lianfusikum naftiina khayr u horumariya oo sidaa nadaafada badan u dhaqma wataquu llaha alla ka baqo oo cilmiga qaata waclamuu ogaada anakum idinku mulaaquuhu alla inaad la kulmi doontaan wabashir ilmuminiina muminiinta u bishaare walaa tajcalu llaha allaha ka dhigina curdatan hadaf meel aada toogataan liaymaanikum dhaartiina hadaf hauga dhigina oo had iyo jeer ha dhaaranina goorma an tabaru allaa tabaru inaydaan ixsaan samaynin watataquu aydaan alla ka baqin watuslixuu aydaan hagaajinin baynanaasi dadka dhexdiisa dhaarta alla intaad hadaf ka dhigataan inaydaan dadka khayr samaynayn bilmatel waxaa weeye inaanan laba ruux heshiisiinayn buu ku dhaartay markaasaa la dhiwar heshiisiy waan dhaartu kuleey lama ogola wuxuu leeyahay inaanan waxba bixinin baan ku dhaartay lama ogola waa inuu wax bixiya dhaartiina kafaare ka bixiya marka ha ku xidhina ixsaanka aad samaynaysaan iyo dhaarta alla ha isku xidhina wey laqbaduna waa sidaan sheegno alle hadaf ha ka dhigani dhaartiina wallahi inay sidaa noqon wallahi inaana saa yeelayn alla hadii jeer ha ku dhaaranina wey idinkoo khayrka ka dhaaranay ee khayr markaad ka dhaarataan kafaaradii bixiya khayrkiina bixiya kafaaro bixiya walaa tajcalu llaha alla ha ka yeelina curdatan hadaf yani meel lagu toog dhisto la imaankum dhaartiina hadafa uga dhigina an tabaruu waxaad u dhaaranaysaan an tabaruu lianlaa tabaruu inaydaan ixsaan falin watattaquu alla ka baqin watuslixuu aydaan heshiisiinin bayna annaas markii lagu yidhaha war dadka heshiisiin dee waama dhaartu ku leeyahy lama ogola sidaa wallahu alla samiicun ka maqlan weeye calimuna og markaad dhaar bilaash ku dhaaranayso ama dhaar beena aad ku dhaaranayso ama dhaartaada aad aad hadaf uga dhigayso inaadan khayr samayn allah baa ku maqlan wey laa yuaakidukum allah alla idiin qaban mahayo lagu dhaar bilaash fii aymaanikum dhaartiina walaakin yuaakidukum wuxuu idiin qaban bimaa kasabad quluubukum qalbigiinu wuxuu niyoodood niyooteen qalbigiinu wuxuu kasbaday ood niyooteen dhaar bilaashta caaisha waxay ku fasirtay marka la sheekaysana wallahi inayna saa ahayn wallahi sidaa wey wallahi ma arag waxa sheekada dhexdeeda lagu soo daro dhaar bilaash baa la yidhi taa la idiin qaban dhaarta aada manci ugu jeedo ama xaqiijin u jeedo manci baad ujeedaa wallaahi hadday sidaa noqoto inaan saa yeelayn ama xaqiijin wallaahi inay sidaa tahay dhaartu waa taa dhaarta beenta ana iyada kafaaro laga bixin maayo waa laga toobakeen dhaarta beenta ah dhaarta beenta kafaaro male iyada marka dhaartanu dhaar bilaash caaisha siday ku fasirtay waa sheekada dadka dhexdiisa ah. iyo wax adigu aada moodeyso inuu sida yahay oo aada ku dhaaratay inuu sida yahay bay kula ahayd waad arblaasaasin laa yuaakidukum allah alla idiin qaban maayo bilaqwi bilaash fi aynaamikum dhaartiina dhaar bilaash walaakin yuaakidukum wuxuu idiin qaban bimaa kii kasabad ay shaqaysatay quluubukum ood niyooteen wey wixii aada niyooteen oo dhaar dhaba u niyooteen dhaar bilaashana sidaa caasha ku fasirtay see dhaalta waa la waay wallahi niyahu sidaa ma aha wallahi hebelow ma arag niyahu sidaa sidaa wey iyo wuxuu moodayo inay tahay ku dhaartay laakiin dhaarta laysu qaban waxa weeye taniyada ah marka kafaarad ka bixin haddii inaad jabiso ay noqoto kafaarad ka bixin laakiin inaad sujuurta been ku dhaarashadu kafaaro male waa tooba keeno wallaahu alle kafuurun ka dhaafo weeye xaliimun oo dulqaad badano haddaad daartiina ilaalisaan allah wuu idin dhaafayaa subxaanahu wa tacaala allah subxaanahu wa tacaala